alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala ali muxamed waslama tasliima kaiira waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacala xadiidka laba boqol iyo siddeed iyo toddobaatan can anasi radia allahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam man ra'aanii fi lmanaami faqad ra'aanii nebigu wuxuu yihi calayhi asalaatu wasalaam man ra'aanii ku kastoo i arka filmanaami hurdo gudaheed igu arkaa faqad ra'aanii waa i arkay bimacnaa xaqiiqa ahaan buu i riwaayaadka qaarkood ba waxay ku darayaan faqad ra'aanii xaqaa dhab ahaan ayuu ii arkay oo fadiiladii markaa ayuu helayaa yani markaa taas lagu helayay fa ina ashaytaana laa yatakhayalu bii nebigu wuxuu uhi calayhi asalaatu wasalaam shayaanku iskuma soo kay matelo oo aniga isuma soo kay ekaysiiyo bimacnaa suuraddayda cid uguma yimaado suuraddayda cid uguma yimaado wa ru'ya almu'mini juzun min sittatin wa arbaciina juz'an min alnubuwa qofka muuminka riyadiisu juzun waa qayb min sittatin wa arbaciina ka mida lix iyo afartan ka mida jus-an qaybood oo min alnubuwati nubuwada ka mida xadiiskan waxa uu sheegayaa dhowr mas'alo mas'alada koowaad waxay ku saabsan fadiilada ay leedahay nebiga calayhi salaatu wasalaam in lagu riyoodo yacni dadka dhammaantood nebiga calayhi salaatu wasalaam kuma riyoodaan qofkii markaa waxa weeye nebiga ku riyoodaa nooc bushaare ayaa ugu jirta waana innagii hore usoo sheegnay xadiiskii hore ee in loo ballanqaaday qofka nebiga calayhi salaatu wasalaam riyo ku arkaa inuu nebiga arki doono oo soo jeed ku arki doono sida jamaahiiru ahlicilmi ku fasireenna in laga tilmaamaayo aakhiro ayuu arki doonaa ru'yadana waxaa looga jeedaa ru'ya khaaso ru'yo gaara iyo aragti gaara loo jeeda oo bushaara ku jirto bimacnaa waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu aakhiro ka agdhowaanayo ee shafaacadiisana u rajaynayo marka nooc fadiilo ayaa ku sugan marka faqad ra'aanii xaqanna wuxuu tilmaamayaa dhabnimu ii arkay oo bimacnaa shayaan isma tusin shaytaan isma tusin tacliilkana waxaa loo sababeeyey fa ina ashaytaana laa yatakhayalu bii waayo shaytaanku isuma soo kay ekaysiiyo aniga suuraddaydoo kale cid uguma yimaado laakiin qofka la odhanaayo ama loo rajaynaayo inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam arkay waa inuu markaa sheegaa sifo waafaqsan sifadii nebiga calayhi salaatu wasalaam siday markaa culamo badani yidhaahdeen oo waxaa la odhanayaa sif lanaa man ra'ayta noo sifee kaad aragtay markuu yahay nebigaan ku riyooday calayhi salaatu wasalaam maa cid kastooo loogu sheego ruuxa inuu nebigii yahay inuu noqonaayo nebigii calayhi salaatu wasalaam laakiin waxaa la odhanayaa sifada ciddaad aragtay noo sifeeyo noo sheeg sifo waafaqsan sifadii nebiga calayhi salaatu wasalaam hadduu sheego waa loo rajaynayaa inuu arkay ila innagu xaqiiqatan ma ogine haddii sifo khilaafsan uu sheego oo uu yidhaahdo oo uu yidhaahdo waxaan arkay nin gaabanoo madow ayaan arkay waxaa la odhanayaa nebigu mana gaabnayn mana madoobayn saas aawoodee ciddaad aragtay nebigii ma aha calayhi salaatu wasalaam taasina isu ekaysiin uu shaydaanku isu soo ekaysiiyey ma aha waayo dee suuraddii nebiga ugumaba imanba suurad kaluu ku yimi suurad kaluu isu ekaysiiyey marka kama hor imanayso fa ina ashaytaana laa yatakhayalu bii iyo walaa yatamahalu ashaytaanu bii kama hor imanayso taa kama hor imanayso wakadalik waxay kaloo ahlucilmigu yidhaahdeen hadduu sheego shay sharciga khilaafsan hadduu yidhaahdo markaa nebigii baan arkay walow sifo markaa waxa weeye ba ha sheegto hadduu doono laakiin shay sharcigii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam khilaafaya hadduu markaa uu sheego ou yidhahdo nebigii baan arko wuxuu igu yidhi takaaliiftu waa kaa dhacdo waxba kuma saarna ya waxaa la odhanayaa markaysaa maad arag nebigii waayo ma suuragal aha nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sharcigii lagu soo dejiyey inuu marka waxa waxaweye dadka amro inuu marka khilaafaan yacni ma suuragal aha mar haddaan taasi suuragal ahayna cidduu arkay nebigii ma ahayn calayhi salaatu wasalaam wakadaalik hadduu markaa waxaweeye wax u sheego ciddaa uu arkay oo marka waxa waxaweeye markaa shay mukhaalafii ay ku sugan tahay walow sharcigii ka tagbayaanu odhane yadana la aqbali maayo waayo dee waa markaa waxa waxaweeye qofkii waa hurdaa maxal markaa khaflo weeye axaadiista marka la warinayana waxaa loo shartiyaa markaa waa inaan markaa khaflo iyo wax la mida ayna jirin hadduu raawigu yahay kasiirulkhafla waxyaalaha lagu daciifiya ka mid tahay hurdadiina waa maxallulkhafla saas aawadeed yacni marka ama waxa uu sheegayo ayaanu markaa dabdin oo si fiican aanu u dabdina si kale isagu u qaatay ama ciduu arkaan nebigii ahayn calayhi salaatu wasalaam masalada labaad ee xadiidku sheegaya waxay ku saabsantahy qofka muuminka riyadiisu waa qayb ka mida qaybihii nubuwada waa qayb ka mida oo nubuwada haddii loo qaybin lahaa lix iyo afartan qaybood qayb ka miday noqon lahayd qayb ka mida ayay noqon lahayd wa ru'ya almu'mini juzun min sittatin wa arbaciina juz'an min annubuwa ahlucilmigu taa waa isku khilaafeen macnaheeda see loo tawjiihinayaa sidee lix iyo afartan qaybood marka nubuwada loogu qaybiyo jus ka mida u dhacaysa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam muddadiisii nebinimo markii nebiga laga yeelay ee soo diray laga soo bilaabo ilaa wakhtigiisii geerida laga gaadhayo waxay ahayd saddex iyo labaatan sano waxaana soo aroortay axaadiista qaar ku soo aroortay lixdii biloodee hore inuu markaa riyo riyoon jiray aan marka waxa weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam lixdii biloodee hore inuu riyoon jiray riyo oo riyadaa dabeedna wuu arki jiray sida waaga dhambalkiisoo kale ka falaqi subxi inay ugu iman jirto arki jira marka lix bilood intay kaga dhacaan saddex iyo labaatan sano waxay kaga dhacayaan waa jus ka mida lix iyo afartan qaybood oo sannadii waliba waxay ka kooban tahay laba lix bilood bay ka kooban tahay labaiyo tobankii bilood lix bilood iyo lix bilood bay noqonaysa marka saddex iyo labaatankii marka laba lagu dhufto waxaa ka soo baxaya lix iyo afartan bay ka soo baxayaan saddex iyo labaatankii marka laba lagu dhufto lix afartan baa ka soo baxaya lixiyo iyo afartankaasaa qayb ka mida ay ahayd culamada qaar baa saa u fasiray laakiin taa waxaa ishkaal gelinaya riwaayaad kalaa soo arooroo qaarkood ay sheegayaan tiro intaa ka yar iyo tiro ka badan mid walba riwaayo kale waxay sheegaysaa oo saxiixa ku sugani waa juzun min khamsatin wa arbaciina juz'an min annubuwa waa qayb ka mida lix iyo afartan qaybood oo nubuwada ah qayb ka mida weeye qaarkoodna waxay sheegayaan tiro intaa ka badan oo juzun min sabciina juz'an min annubuwa nubuwada haddii marka waxa weeye toddobaatan meelood loo qaybin lahaabay meel ka mida kaga dhici lahayd cadado ka duwanna waa jiraan maadaama tirooyin ka duwani saa jiraan oo aynay tanoo keliya ahayn dee laguma fasiri karo inay markaa macnaha tahay macnaha in lagu fasiraa baciid bay noqonaysa ashyaa kaloo ay soo aroortay waxa weeye in la yidhi ajzaada nubuwaday ka mid tahayna waa jiraan oo samtiga wanaagsan iyo aadaabta iyo ashyaadaas waxbaa lagu soo wariyey marka tafsiirkaasi wuxuu noqonayaa baciid weji labaad culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa riyada dadkao dhan maahee riyada nebiyadu ay wax ku riyoodaan ayaa ajsaadii nubuwada ka mid a oo lix iyo afartan qaybood oo nubuwada ajsaadeeda ah bay jus ka mida kaga dhacaysaa marka waxaa loo jeedaa riyada nebiyadu ku riyoodaan ee riyada dadka kale ku riyoodaan ma aha sidaana ahlucilmi qaarkood baa u fasiray bacdu ahlicilmi waxay kale u fasireen haddii nubuwada la qaybin lahaa lama qaybine oo laga dhigi lahaa ajsaa lix iyo afartana waxay kaga dhici lahayd riyadu qayb ka miday noqon lahayd oo jus ka mida ayay fadhiisan lahayd oo ku dhici lahayd laakiin lama qaybin sidaana culammada qaarkood baa u fasiray bacdu ahlilcilmi waxay kale u fasireen in laga tilmaamaayo calaa sabiili tashbiihi in looga jeedo oo laga tilmaamaayo bimacnaa waxay ka dhigantahoo kale sidii ajsaada nubuwada lix iyo afartan yani markaa marka loo qaybiyo juz ka mida inay shabbahayso kaannaha ka juz'in min sittatin wa arbaciina juz'an min annubuwa haddii la yidhahda tashbiih meesha ma yaallo ka juz'in lama odhanayo juz'un baa la yidhi waxaa la odhanayaa luqatulcarab dee usluubkeeda waxaa la yaqaanaa tashbiih baliiq waxa la yidhahdaa ku sugan tashbiiha baliiquna wuxuu yahay in waxa weeye wajhu shabaha la xadfo iyo adaatu tashbiiha marka in la xadfo oo mushabbaha mushabbahu bihiga laftiisa laga dhigo waa usluub la yaqaano luqatulcarabna markaysa waxaa ku sugan nusuustana wax ka midu waa ku soo arooreen shawaahidda carabiga ku suganna aad bay u badan tahay oo marka leeyahay fulaanun asadun hebel waa libaax dee cayntii libaaxa inaanu ahayn waa la garanayaa cayntii libaaxa isagu laftiisu maaha isagu waa insaan libaaxuna waa xayawaan dugaagga ka mid a ah marka inuu waxa weeye isagoo aadam iyo dugaagna inuu noqdaa oo dugaagnimadii iyo marka waxa weeye bini aadamnimadii labaduba ku sugnaadaanoo xaqiiqatan uu u noqdaa libaax ma dhici karto ya ee insaan buu xaqiiqatan yahay ee waxaa laga tilmaamaya libaaxa wuu shabbahaayoo sifaatka qaar buu ka shabbahaa riyaduna maadaama ay dhici karto ruuxii in riyo lagu tuso shay haybi ah shay qayba ayaa waxaa dhici karta in riyo lagu tuso ciddan baa dhimanaysa ciddan baa dhalanaysa waxan baa dhacaya waxaasaa sahlanaanaya yani yacni waxyaalo weli aan dhicin ayaa ruuxi dhici karta in la tuso ashyaa qayb ah ama wax dhacayoo isaga ka qarsoon baa waxaa dhici karta riyada in lagu tuso riyada in lagu tuso ayaa dhici karta waxaa dhici karta aabbihii oo dhintay intuu ku riyoodo inuu yidhaahdo yacni waxaayo waxaa ii sameeya ama waad ilowdeen ama markayse maxaa caynkaa igu samayn weydeen yacni marka inuu ku yidhaahdo marka maadaama ashyaa hayba ay dhici karto riyadii in lagu baraarujiyo ama wax markaa hayba in loogu bushaareeyo jannaad geli doontaa caynkaasaad la kulmi doontaa sidaa iyo sidaa yacni marka waxa weeye saas yacni ilmaa ku dhalan doona saa iyo saa noqon doona iyo waxyaalo la mida maadaama ay saas dhici doonto yacni nooc markaa waxa weeye shabaha ayaa ku jiro nubuwadii gees ay ka shabahayso waayo nubuwada dee cilmulgheyb baa lagu sheegaa yacni ashyaa markaa waxa haybi ah ayaa markaa loogu waxyoodaa nebiyada oo markaa loogu sheegaa akhbaar kaybi ah baa looga warramaa oo nebiyadii loo sheegaa marka maadaamay sidaas tahay waxaa laga tilmaamayaa nubuwadii inuu shabah ku leedahay ayaa laga tilmaamayaa oo jus oo kale uga dhigan tahay ayaa markaa laga tilmaamaya marka noocii la odhan jiray tashbiih baliiq ayuu markaa noqonayaa culamada odhanaya waa juzu ajsaadii nubuwada ka mid oo daahirka xadiiska ku fasiraya ishkaal marka lagu arooriyo la yidhaahdo oo haddii markaa ajsaadii nubuwada inay ka mid tahay la sheegay miyaynay markaa nebinimo noqonayn waxaa la odhanayaa ma noqonayso waayo ashayu maca hayrihi hayruhu laa maca hayrihi qaacidadu waxay tahay shaygoo wax kala weheliyaan waa ka duwan tahay shaygaan wax kala wehelin juskan marka ajsaada kale la socoto ayay waxay noqonaysaa inay nubuwo tahay laakiin haddaan ajsaadii kale raacin nubuwo noqon mayso nubuwo yacni ma noqonayso oo shayga juskiisa iyo waxaweeye kulligii yacni waa kala duwan yihiinoo farqaa udhexeeya farqi ayaa u dhexeeya marka nubuwadu inay dee go'day oo inqitaacday oo markaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa nabiya bacdii ayay markaa waxay leeyihiin ajdaadii nubuwada xaqiiqatan in lagu fasiro waxaa ka fiican in la yidhaahdo ama markaa riyadii nebiyada in lagu gaar yeelo ama in la yidhaahdo way matashaayo way shabahdaa waxaa timi axaadiista tilmaamaysa riwaayaadka kala duwane shan iyo afartanka iyo lix iyo afartanka iyo toddobaatanka yacni markaa juz yacni u qaybinaysa nubuwada inay juz ka mida tahay maxaa lagu kala xambaaraya waxay ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen waxaa lagu kala xambaarayaa in laga tilmaamayo dadka arkaya inay ku kala duwan tahay oo markastoo qofka salaaxiisa iyo wanaaggiisu u badan yahay riyadiisu inay run noqotaa way u sii dhowaansha badan tahay saynu xadiis dambaba ku arki doonaa saan filayo marka mar qofka salaaxiisu u bato wuxuu noqonayaa riyadiisu inay run noqotaana inay usii dhowaansho badan tahay bay noqonaysa marka dadka qaarkoodna waxay noqonaysaa riyadoodu inay juz ka mida shan iyo afartanka inay tahay marka nubuwada loo qaybiyo ama haddii loo qaybin lahaa qaarkood lix iyo afartan salaaxu hadduu xoogaa sii khafiifana waxay dhacaysaa marka nubuwada toddobaatan meelood loo qaybiyo cadadkaa badanaya iyo ajzaada bay jus ka mida markaana noqon lahay ya marka xadiis baa wuxuu ku soo arooray ida iqtaraba azamaanu lam takad ru'ya almu'mini takdib waa inoo iman doonaa xadiiskaa soo socdaa waa dhici kartaa ruuxii marka waxa weeye aan wanaagsanayn laftiisa wakhtiyada qaar riyadiisu inay run noqoto waa dhici karta ama ruux faasiqa ama ruux gaal ah waa dhici kartaa wakhtiyada qaarkood intuu riyoodo riyadiisu inay sax noqoto waa dhici karta waa innaga garanaynaa suuratu yuusuf waxaa laynoogu sheegay boqorkii gaalka ahaa ee zamankii yuusuf joogay ee isagaan muslim ahayn buu riyooday riyaduu ku riyoodayna waxay ahayd riyo dhab ah riyo dhab ah ayay riyadu ku riyoodayna ay ahayd oo dhab bay noqotay marka macnaheedu ma aha qofka aan wanaagsanayn riyadu ku riyoodaa dhab ma noqoto laga tilmaami maayo laakiin qofka wanaagsan marka waxa saalixa ahi badiba riyadiisu yani ma noqoto been ma noqoto waa sida haalibka min xayu alghaalib laakiin waa dhici karta waqtiyada qaarkood inuu shaytaanku wax tuso oo waxaasi ay tahay wax shaytaan xaggii ka ahaaday oo nebigu calayhi salaatu wasalaam riyooyinka waa qaybiyo qofka muslimka ay riyadu ku riyoodo saddex qaybood inay tahay buu sheegay waa riyo wanaagsan oo xagga ilaahay ka ahaatay oo ilaahay dee tusay waa min allaahi iyo riyo marka waxa weeye xun oo shaydaanku ku murugogelinayo oo kaga murugaysiinayo shaydaanku oo shaydaan xaggii ka ahaatay iyo markaa riyo xagga nafta ka ahaatayoo qofka naftiisu wuxuu markaa e, tamaniyayo ama markaa waxa weeye naftiisu ay ku sheekaysanayso inuu markuu seexdo ay hor timaado saddexdaa nooc bay u qaybsantaa yani mid waa raxmaani midna waa shaytaani midna waa nafsaani naftiisa xaggiisa mid ka timid xadiiska laba boqol iyo sagaaliyo toddobaatan can ibni cumara radia allaahu tacaala canhuma qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul cabdullaahi bni cumar waxa uu yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam yaquulu xaalu odhanaayo bayna ana naa'imun wakhti gudihiisoo anigu aan hurdo utiitu biqadaxi laban waxaa lay keenay hadhuub caanaa baa lay keenay nabigaa odhanaya calayhi salaatu wasalaam bayna ama iyo baynamaa ay fii zamanin baa macnuhu dhacaya wakhti gudihiisoo aan hurdo baa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam utiitu biqadaxi laban waxaa lay keenay hadhuub caana ah ayaa lay keenay fa sharibtu minhu hadhuubkii caanahaa baan wax ka mida cabbay xataa innii la ara riya yakhruju min adfaari ariya iyo arraya labadaba loo dabdiyaa in ra'da la hoos dhigo oo sida fiican ah iyo in la kordhigo xataa innii la ara riya waxaan cabbayey ilaa aan arkayay cokonaanshaha yacni biyaha kaha qabeelkiisa weeye rawiya biyihii buu markaa ka oombeelay weeye waa cabbay oo haraadkii baa ka tegey rawiya yarwaa rawaa yarwi iyadu waa werintii oo markay facalo tahay facala yafcilu laakiin facila yafcalu markay tahay sida calima yaclamu waa rawiya yarwaa waxaa loo jeedaa biyihii buu markaa waxa weeye cabbay oo ka haraad beelay hmm, ka cokanaaday xataa innii la ara riya waxaan cabbayay ilaa aan ka arkaayey cokanaanshaha biyaha aan ka cokanaanayo ama aan ka oon beelayo ama aan ka haraad beelayo haraadku iga tegaayo yakhruju min adfaari xaalu ka soo baxayo ciddiyahayga ou ciddiyahayga ka muuqanayo xataa innii la ara riya ilaa aan ka arkaayay cokanaanshaha aan markaa ka cokanaanayo oo aan ka haraad beelayo cabbitaanka aan caanaha cabbayo yakhruju xaaluu ka soo baxayo oo ka muuqanayo min adfaari ciddiyahayga ka muuqanayo yacnii jidhkao dhan ayaa marka waxa weeye caanahaas yacni marka waxa weeyaan cabbitaankooda u gaadhay oo waxa weeye markaa yani ilaa ciddihii ay ka muuqdeen uma actaytu fadlii intaa dabadeed waxaan siiyey hambadaydii iga soo hadhay yacni cumara cumar ayaan siiyey intan waxaweye tafsiir lagu fasiray weeye riwaayaadka xadiiska qaar ka midna macnaha waa tilmaamayeen qaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadii famaa awaltahu yaa rasuula allah maxaad ku fasirtoo ku cabbirtay rasuulkii ilaahayow sala allahu alayhi wasalam qaala alcilma yacni awaltuhu bilcilmi cilmi baan ku fasira min baabi nasci alkhaafid waxaa loo dabdiyaa alcilmu iyo alcilma godaal iyo kordhig baa labadaba loo xarakeeyaa haddii godaal loo xarakeeyo alcilmu la yidhaahdo culamada qaar waa u dabdiyeene wuxuu noqonayaa almu'awalu alcilmu ka lagu awilay waa cilmi waa marka la gudo marka la kordhigo al alcilma waxay noqonaysaa awaltuhu bilcilmi waxaan ku awilo ku fasiray ama ku cabbiray cilmi baan ku fasiray yani laga tilmaamaayo cilmi ayaan ku fasiray xadiiskani bukhaari iyo muslim baa soo wariyey waxaanu tilmaamayaa canalcabbaya haddii lagu riyoodo waxaa lagu fasirayaa riyo ahaan cilmi baa lagu fasiraya sababta cilmiga lagu fasirayaa waxay tahay caanaha nafcigoodu waa fara badan yihiin oo waxtarka caanuhu aad buu u badan yahay waa cunto oo cuntadii iyo markaa waxa weeye iyo cabbitaankii labadaba waa kaa deeqayaan yacni qofka hadduu caana haysto caanaha cabbo biyana u baahan maayo yacni waxa weeye baahi aada u baahan maayo jeclaysi inuu iska jeclaysto waa iska jiraysaa laakiin haraadu u taqajarmaya kuma dhacayo haraadu u taqajarmayaa ku dhici maayo marka halkii cuntada iyo halkii cabbitaanka labadaba u geliyaan saas aawadee xadiis waxaa lagu soo wariyey nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu cunto cuno wuxuu odhan jiray allaahuma baarik lana fiihi ilaah uu noo barakee warsuqnaa khayran minhu wax ka khayr badanna ilaahu nagu arsaaq cunto kastoo cuno saasuu odhan jiri hadday hilib tahay hadday marka waxa weeye markaa raashimada kala duwan ee la cuno tahay wuxuu odhan jiray ilaahu noo barakee wax ka wanaagsanna nagu arsaaq caano markuu cabbo nebigu wuxuu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam ilaahu noo barakee noona kordhi dee wax ka khayr badani ma jiraan saas aawadeed ma odhan jirin wax ka khayr badanna nagu arsaaq ya marka maadaama caanihii ay nafci badan yihiin oo dee sidaa nafcigoodu uu u badan yahay yacni diinkii baa lagu shabahayaa sidaa caanuhu adduunyada ay nafcigoodu ugu badan yihiin ayaa cilmigana nafcigiisu u badan yahay fi dunya walaakhira sida cilmiga loogu fasiray saas weeyo yacni markaa nafcigoodu inuu weyn yahay daraaddeed ayay markaa ka shabbahayaan xaggii marka cilmigii cilmigana waxaa loo jeedaa cilmiga sharciga ah baa loo jeedaa cilmigan la tilmaamayaa waa cilmiga diinka markaa loo cilmiye shaa laga tilmaamayaa cilmi oo dhan lagama tilmaamaayo fadiiladani cilmiga diinkay ku saabsantay marka sidaas ayaa marka waxa weeye loogu fasiray riyada waxay yidhaahdeen culammadu tashbiih bay ku dhisantaho ashyaada is-shabbaha ayaa laysku cabbiraa marka dee shabah baa sidaa ugu jira shabah ayaa sidaa ugu jira waxaa laga qaadanayaa yacni marka xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam caanaha uu aadka u cabbay ilaa jirkiisii oo dhan caanihii marka waxa weeye ay marka waxa weye wada saameeyeen oo ay wada galeen ilaa uu ciddiyihiisi uga muuqdeen caanihii ou ka arkay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam cilmi buuxay cilmigiisuna fara badnaa ayaa markaa laga qaadanaya wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam baaqigii iga soo hadhay ayaan dabeed bixiyey buuhi bimacnaa cumar ayuu u dhiiboo siiyey baaqigii ka soo hadhay dabeed cumar baa cabbay cumar ayaa cabbay taawiilkana nebigaa awilay taawiilka markaa shakhsi aan nebiga ahayni awilaa wuxuu aqbali karaa khata iyo sawaabba laakiin ta'wiilka nebigu awilay riyada sax mooye si kale ma aqbali karto laakiin caalim min alculamaa walow tacbiirka haba yaqaanee taawiilku awilaa yaxtamilu alkhata wasawaab wuxuu aqbali karaa yacni saxnaan iyo qaldanaanbu mid walba aqbali karaa inuu sidii saxnayd u cabiro u fasiray iyo inuu ku khata'ayo oo ku gefay buu labadaba aqbali karaa waata xadiis uu ku soo arooray bukhaariyo muslim uu sheegaayo riyo in lagu riyooday dabeedna nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markii nabiga loo sheegay ba abubakar waxa uu yidhi yaa rasuul allahi anigu aan cabiro waaya buu ihi cabir dabeedna riyadii buu abubakar cabira riyadii markuu abubakar fasiray ayaa markaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam asabta bacdan wa akhta'ta bacdan badhna waad asiibtay oo sidii saxnayd ayaad markaa asiibtay oo haleeshay oo u fasirtay badhna waad ku geftay wuxuu uhi yaa rasuul allaahi ilaahay baan kuu dhaariyey ii sheeg yacni intaan asiibay iyo intaan ku khataay wuxuu ihi laa tuqsim yacni markaa hadhaarin ha dhaaran ama marka waxa weyaan ayuu yidhi dabeedna nebigu waa ka gaabsado ma sheegin yacni maslaxa ku jirta inaan markaa waxa la wada fasirin daraaddeed aawadeed buu nebigu uga gaabsaday isagoo garanaya aanu u sheegin marka tacbiirkan uu nebigu cabbiray waxaweye iyadu waa caynu sawaab khata ma aqbali karto waayo dee waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu ku gefaa tacbiirka riyada yacni ma suuragal ahaa oo waxay noqonaysaa xagga ilaahay in looga sheegaayo sida marka uu ku fasirayo in looga sheegayo xagga ilaahay in looga sheegaayo siduu ku fasirayo wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa xadiiska waxaa laga qaadanayaa cumar bnu khataab inuu cilmi badnaa baa laga qaadanaya oo maadaama nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu baaqigii caanahaas cilmiga lagu fasiray inuu cumar u dhiibay oo cumar cabbay waxaa laga qaadanayaa inuu markaa cumar uu ahaa culammada ka mid ahaa min culamaa asaxaaba oo cilmi badnaa baa laga qaadanaya laakiin ma tilmaamayo calaa kulli xaal inuu ugu cilmi badnaa saxaabada sheegi maayo taa ma tilmaamayo waayo ahlucilmigu waxay yidhaahdaan abubakar iyo cumar abubakar baa cilmi badnaa baa la yidhahdaa xadiiskii abi saciidna waa tii ku soo aroortay inuu markaa yidhi waxa weeye abu saciid wuxuu ahaa markaa kan noogu cilmiga badan ayuu abubakar ahaa oo maalin buu nebigu calayhi salaatu wasalaam khudbad aada u dheer u khudbadeeyey salaadii subax markuu ka baxay ayuu istaagay dadku la hadlay duhur baa ku soo galay waa wadi casar baa ku soo galay yacni maalintaa wax fara badan buu sheegay fa kaana aclamuna bihi ashyaada qaarkood oo nebigu sheego calayhi salaatu wasalaam abubakar baa ugu faham badnaa oo markuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina cabda min cibaadi illaahi khayarahu allahu bayna addunya waalaakhira fakhtaara maa cinda allah abubakar waa fahmay addoonkaasi inuu nebiga yahay calayhi salaatu wasalaam deedna waa ooyey saxaabadii kale waxay lahaayeen muxuu la ooyaya abubakar ya nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam addoon addoommada ilaahay ka mida ayuu ilaahay kala dooransiiyey ifka iyo aakhiro markaasuu wuxuu doortay waxa ilaahay agtiisa ku sugan ayuu doortay intaa markuu yidhi abubakar ooy dabeedna yidhi aabbayaashay iyo hooyooyinka ayaan kugu furanaynaa markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi calaa rislika ya abaabakr deganaanshaha ku sugnaa markaasuu si uga farxiyo uu yidhi inni amanna annaasi calay dadka waxaa igu gallad badan abubakar baa igu gallad badan yacnii cid nicmo iyo gallad ii samaysaa waxa iigu yani markaa gallad badan oo yani waxa uu ii qabtay ama uu ii sameeyey ay ugu badan tahay waa abubakar taasna wuxuu u sheegay maadaama uu murugoonaayo ooyaayo wuxuu u sheegayaa wuxuu ku farxaa ayuu sheegayaa si markaa murugada iyo ohinta uga khafiifto marka waxaa dhici karta jamca la joogay ee riyadaasi ay tilmaamaysay inaan marka waxa weeye aan abubakar iyo marka aynay ku jirin ayaa suurtoobi karta marka xadiisku cumar ha u sheego fadiilo cilmi ha u sheege laakiin ma tilmaamayo kii saxaabada ugu cilmiga badnaa inuu yahay yacni markaas sidaas ma tilmaamayo xadiiska can abi saciidin alkhudriy radi allahu tacaala canhu yaquul abu saciidin khudri maxaa la odhan jiray magaciisii magaca bihi ya sacd bnu malik bnu sinaan sacd bnu malik ibni sinaan waxaanu ka mid ahaa min almuksiriin buu ka mid yahay saxaabadii riwaayada badnayd wuxuu ku jiraa yani toddobadii saxaabi ee mid waliba soo wariyey kun xadiis in ka badan sabcun min asaxbi fowqa alalfi qad naqaluu min alxadiisi can mukhtaari khayri mudar abu hurayrata sacdun jaabirun anasun sidiiqatu wabnu cabaasin kada bnu cumar marka sacdiga waxaa loo jeeday waa sacd bnu malik bni sinaan abu saciidin khudri can abi saciidin alkhudriy radia allahu tacala canhu yaquul qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam baynamaa ana naa'imun wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wakhti gudihiisoo anigu aan hurdo ra'aytu annaasa yucraduuna calay ra'aytu nnaasa dadkaan arkay yucraduuna xaal la soo bandhigaayo calaya aniga lay soo bandhigaayo ru'yadu waa basariya ru'yadu hadday basariya tahayna waxay qaadataa hal mafcuul bay qaadataa ru'yadu markay cilmi tahay oo ay noqonayso wax marka qalbiga laga ogaanayo oo laga garanayo oo waa ogaaday laga tilmaamayo waa gartay markaasay laba mafcuul qaadanaysa ra'aytu nnaasa dadkii baan arkay yucraduuna xaal la soo bandhigaayo dadka calaya aniga lay soo bandhigaayo ayaan arkay oo riyo ku arkay wa calayhim qumusun waxaa la soo bandhigayay walxaal calayhim yaga korkooda uu ku sugan yahay qumusun qamiisyaal ay ku sugan yihiin oo qamiisye ay xidhan yihiin minha maa yablugu athudiya waxaa ka mid ahaa qamiisyada qaar gaadhaya naasaha gaadhaya intay gaabni ka qabaan wa minhaa waxaa ka mida maa yablugu wax gaadhaya duuna daalika intaa yacni markaa kayrkeed wax gaadhaya duun waxaa loo isticmaalaa mar wax ka yar oo ka hooseeya marna waxaa loo isticmaalaa duun bimacnaa khayr duun bimacnaa khayrna waa loo isticmaalaa aad baynu badanta intaa waxaan ahayn qaar gaadhayaa ka mid a ama intaa wax ka sokeeye qaar gaadhayaa ka mid a wa mara calaya cumar bnu khataab nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi wa mara calaya waxaa isoo maray cumaru bnu lkhaaabi cumaro ina khaaaba isoo maray mara waxay ku gudubtaa sida macruufka abba calaana waa ku gudubtaa culamada qaarkood way kala farqiyaanoo waxay yidhaahdeen mara markay ba ku gudubto la yidhaahdo mara bihi waxay sheegaysaa mulaasaqo inuu meel ku dhegan soo maray markay calaa ku gudubtana waxaa laga tilmaamayaa muxaadaa inuu la simay laakiin markaa yani ilsaaqii yani markaa lusuuqii ama ku dheganaanshihii ma weyliyo wa mara calaya cumar bnu khaaab waxaa soo maray cumar ibnu khaaab ah wuxuu isoo maray walxaal calayhi korkiisa uu ku sugan yahay qamiisun qamiis ku sugan yahay qamiiskaasoo yajuruhu uu jiidayo intuu dheerar ka qabo qaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadii maa awaltahu yaa rasuula allah maxaad ku awisho ku fasirtay rasuulka ilaahayow sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi addiina addiina ay awaltuhu biddiini diinkan ku awilo ku fasiray ama addiinu almu'awalu ka lagu awilay addiin waa diinka sidii alcilma iyo alcilmu labadii weji oo kale halkanna ku imanaya oo ku soo arooraya xadiiskana bukhaari iyo muslim labadu waa soo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa riyo labaad oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ku riyooday riyada nebiyaduna dee ma aqbali karaan qalad oo ru'ya alambiyaai waxyun riyada nebiyadu waa waxyi marka wax qalada ma aqbali karaan nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu ku riyooday dadkaoo loo soo bandhigaayo dadkuna marye ay xidhan yihiin oo qamiisyo ay sitaan laakiin qamiisyada qaarba meel ay u joogaan qaar qamiiskoodu aada u gaaban yahay qaar qamiiskoodu markaa aada u dheer yahay qaar u dhexeeya dadkii kale nebigu ma sheegin calayhi salaatu wasalaame cumar buu fadiiladiisa sheegay oo wuxuu ihi cumar bnu khataab baa isoo maray isagoo qamiis xidhan qamiiskaana uu jiidayo markii nabiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam maxaad ku fasirtayna wuxuu yidhi diin baan ku fasiray waxaa laga qaadanayaa diinka cumar inuu kaamil ahay oo baa laga qaadanayaa xikmada ku jirtaa maxay tahay qamiisyadan la xidhan yahay in lagu fasiro diinka waxay yidhaahdeen culammadu dharka la xidhaa cawraday asturaan oo ceebtii cawradiisa qofka waxaa qarinaya dharka uu xidhan yahay haddii kale cawradiisi iyo saw baa muuqanaya taasina waa ceeb marka waa satri waa asturaad sidaa dharku wax u asturaayo ayaa marka waxa weeye diinkuna qofka markaa u asturayaa yacni xumaanihiisii u qarinayaa u asturaya satri baa ku jira mm. marka libaaska sida loogu shabahayaa diinka waa sidaas ceebtii qofka ayuu asturayaa qarinayaa siday dharku u asturayaan ceebtiisii iyo cawradiisii ay u asturayaan wa libaasu taqwa dalika khayr markii libaaska lasoo sheegay aayaddii suurat alacraaf ayaa waxa la yhi walibaasu taqwa dalika khayr libaasu taqwaha ayaa khayr badan oo dharkan la xidhanayo dharka taqwada oo laga tilmaamayo allah in laga baqo diin de fiican iyo tadayun fiican lala yimaadaa inay ka khayr badan tahay baa laynoo tilmaamaya xadiiskani kuma tusinaayo in cumar ka fadli badnaa abubakar inuu ka fadli badnaa sheegi maayo waayo fadiilada abubakar iyo inuu saxaabada ugu fadli badnaa waxaa ku soo aroortay adillo kalea ku soo aroortay adillo aan ixtimaal lahayn baa ku timi waatuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni wuxuu sheegay axaadiis badan ayuu sheegay oo fadiilada abubakar tilmaamays saxaabaduna iyadoo nebigu nool yahay waxay odhan jireen khayru hadihi alummati bacda nabiyiha abubakrin suma cumaru fayablugu dalika annabiya falaa yunkiruh waxaanu odhan jiray bay yidhaahdeen iyadoo nebigu nool yahay calayhi salaatu wasalaam bal waxaanu odhan jiray ummaddan waxaa ugu khayr badan nebigeeda dabadii abubakar waxaa ku xiga cumar markaasaa warkaasi nebiga calayhi salaatu wasalaam gaadi jiro markaasaanu inkiri jirin waa taqriirin jiren taqriirkuna waa xuja sharciya xuja sharciya wey xadiiskuna waa saxiix adilo kaloo saa ku soo aroortayna waa jirtaa oo fadiilada abubakar markaa tilmaamaysa waxaa laga yaabaa in xadiis kale markaa la milicsado oo tilmaamayo nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ku riyooday abubakar oo wadaan jiidaya wa fii nascihi dacfun wadaantaa uu soo jiidayey ceelka ka soo saarayana qadar dacfiya ama taagdarraa baa ku sugnaa kadib dabeedna waxaa markaa wadaantii qabtay cumar markaasuu dabeedna markaa waxaan yani markaa jiiday fastaxaalat harban markaasay waxay noqotay wadaan weyn bay noqotay markii cumar jiidayey waaba weynaatayba falam ara cabqariyan yafri fariyah mid cabqariyo yani ficilkiisaasoo kala sameeya maarag arag buuri manaa siuu isagu u goynayey ee bimacnaa u jiidayey oo kale markaysaga waa xaya si aad u xoog badan xadiiska laftiisa saxiixuu ku sugan yahay waxaa dhici karta in lays yidhaahdo miyaanu sheegaynin in cumar la fadilay maadaama nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi abubakar baa wadaanta jiidayo qadar taagdarra a baa ku sugnayd jiidistiis tii cumarna aan taagdarradaa lagu sheegin ee nebigu uba ammaanay inuu cabqari si fiican dee markaa waxa wax u goynayo u jiidayo inuu yahay u sheegay taa qudheeda waxay culammadu yidhahdeen waxaa lagaga jawaabayaa waxaa looga jeeda xaggii khilaafada iyo mas-uuliyadda ummadda in la qabtay baa laga tilmaamaya oo marka hore abubakar qabanaayo mar labaadkana uu cumar qaban doono nebiga dabadii calayhi salaatu wasalaam yacni marka nebiga la oofsado calayhi salaatu wasalaam cidda ugu horraysa mas-uuliyadda ummadda qabanaysa si guud inay noqonayso abubakar cidda ku sii xigaysa ee uga dambaynaysaana inay noqonayso cumar marka wadaantu waa saas weeye macnahaasaa looga jeedaa wadaantana dee biyaha lagusoo lagu soo saaraa biyaha ceelka lagala soo baxaa biyuhuna waa nafci badan yihiinoo dee noloshu waa ku xidhan tahay marka biyaha waa lagama maarmaan marka yacni waxa weeye dadkii marka dambe biyihii inay ka haqabeelayaan wakhtiga marka waxa weye cumar oo sida marka xoolihii fulay ee markaysaga dabeed markay cokonaadaan meelaha marka waxa weeye markaa yani marka bannaanada u oo kale inay dadku noqon doonaan waxay marka culammadu yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa muddada abubakar uu xilka haynayo baa koobnaanaya oo dee laba sano iyo lix bilood ayuu mas-uuliyadda ummadda hayay intiina de waxaaba la kulmay yacni marka xuruub ridda dadkii diinta ka noqday iyo dagaalkii lala dagaalamayey iyo umuurahaasaa la kulmay marka muddadiisu inay yaray daraaddeed mushkilaadkaa waaweyne ay la kulmeen ayaa waxaa laga tilmaamayaa wakhtigiisoo yar daraadeed baa laga tilmaamayaa dacfiga laakiin cumar wakhtigiisu waa dheeraaday yacni xilkii wuxuu hayay toban sano ayuu hayay maadaama zamankiisii dheeraaday futuuxaadkiina ay farabateen zamankiina dheeraaday dadkii marka waxa weeye ladnaan iyo barwaaqe iyo ay heleen belede fara badan la furtay wakhtigiisii sida laga tilmaamaya waa taas weeye inay muddadiisu dheer tahay futuuxaadkaasi ashyaada badanna loo sahlay laakiin maadaama dad fara badane diintii ka noqdeen maadaama dad fara badane diinkii ka noqdeen wakhtigii abubakar zamankiisuna yaraa raasamaalkii islaamkana inuu ilaaliyo ku dadaalayey ya raasamaalkii islaamka inuu ilaaliyo oo dadkan diinta ka noqday diinka ku soo celiyey isagoo haddana markaa waxaa weeye tii kalena samaynaya waxaa jira ciidan waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigu calayhi salaatu wasalaam diyaariyey oo usaame u dhiibay oo inuu baxa ay ahayd dabeedna markaa isagaan weli ciidankii bixin ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam geeridiibaa u timi carab fara badan baa diinkii ka noqotoo ridowday saxaabada qaar waxay kula taliyeen abubakar ciidankan ha saarin maadaama dad fara badani diinkii ka noqdeen ya yacni madiine iyo ha daafacaan oo markaysa markaa waxawan yani ama dee dadka markaa riddada ah la dagaalamaane yacni ciidankan meeshii hore loo diraaye haw dirin maya buuri ciidan nebigu saaray calayhi salaatu wasalaam anigu baajin maayo buuri ya waa lishiddati itibaaci ciida nebigu saaray ma baajinayo wax kasta hadday dhacayaan sidii buu amray inay ku baxaan sidii bay ku baxeen yacni waxa weeye khayr bay noqotay oo yacni waxa weeye dadkii xataa dad doonayay diinka inay ka noqdaan markay arkeen ciidamaba in loo saaray dee gaaladii xaggeeda lagu saaray ayay waxay yidhahen nimankani dee haddaynay xoog badan lahayn dee ciidan maanta may saareen ya marka waxa weeye sidiiba marka umuurihii ay ku sahlanaadeen marka waxaweye dacfiga loogama jeedo yani marka dacfudiin lagama tilmaamaayo waxaa laga tilmaamaya muddadiisu inay yarayd oo khilaafada iyo mas hayay hayey ayaa laga tilmaamaya wa minha maa yabluqu duuna dalik culamada qaar duunka waxay u fasireen in laga tilmaamayo fowqa dalik qaarna waxay u fasireen yani marka khamiisyada qaar ay ka dheeraayeen ama inay ka gaabnaayeen labada mid walba waa loo fasira nooc ixtimaala iskaga jira haddii markaa kheyr lagu fasirana macnaheedu waxay iska noqonaysaa waadix ayay iska noqonaysaa cumar bnu khataab radia allahu canhu wa ardaa iyo abuubakarba aad bay u dhaleeceeyaan nimanka shiicadu khaas ahaan raafidadu araafida yani waxa weye waa acdaau saxaabati rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam waa saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam cadowyadoodii weeye waa cadowyadii saxaabada nimanka shiicada ama raafidadu saxaabada nebiga col bay la yihiinoo cadowyadii saxaabada weeye waxayna ugu sii necab yihiin abubakar iyo cumar iyo cuhmaan saddexdaa khulafaa uraashidiinka ka miday ugu necab yihiin ya yacni diin uma qirayaan cilmi uma qirayaan wanaag uma qirayaan way gaalaysiinayaan munaafiqnimona waa ku sheegayaan ahlu naar inay yihiinna way ku tilmaamayaan yagaana uga xaq leh naarta markaysaga ay sheegayaan iyo nifaaqa ay sheegayaan yagaa uga xaq leh iyagu waxay haystaan abubakar iyo cumar iyo cuhmaan shahaadadii nebigay haystaan calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed baa uga markhaati kacay shahaada min alrasuul calayhi salaatu wasalaam bay haystaan ya wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa nebigii aan hawo ku hadlayni waxa naftu jeceshahay wax kastuu ku hadlaana waxyi ahaa baa uga markhaati kacay inay ahaayeen ahlu janno ya oo wuxuu yihi casharatun fi ljanna abuu bakrin fi ljanna wa cumarun fi ljanna wa cuhmaanu fi ljanna wa caliyun fi ljanna ya baaqi alcashar uu sheegay dabadna toban baa jannada ku sugan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam abuubakar baa jannada ku sugan oo jannada gelaya cumar baa jannada ku sugan oo gelaya cusmaan baa jannada ku sugan oo gelaya cali baa jannada ku sugan oo gelaya shahaaday haystaan nebigu uga markhaati kacay calayhi salaatu wasalaam maadaamay shahaado haystaan oo nebigu uga markhaati kacay oo nebigii macsuumka ahaa uu sheegay inay ahlujanno yihiin cidda dhaleecaynaysa iyaga dhaleecada u xaq leh wa kaanuu axaqa biha wa ahlaha iyagu marka waxa weye shaqo kumale waxay sheegayaan bal ciddii nebigu ammaanay bay dhaleecaynayaan oo ay marka waxa weeye markaa xumaan u nisbaynayaan iyo diin darro ay u nisbaynayaan iyo naar ay u nisbaynayan iyo munaafiqnimo ay u nisbaynayaan taasina waxay sheegaysaa iyaga marka waxawe diinkooda iyo tadayunkoodu inuu xun yahay bay sheegaysa oo nifaaq markaysa marka uu ku jiro cidda marka waxa necab yani markaa saxaabada nebigu ammaanay cidda necab waxa weeye khatar bay ku sugantay imaam maalik waxau hi raximah ullah man qaada asaxaabata kafar saxaabada kii nacaa waa gaaloobaya liyaqiida bihim alkufaar suu ilaahay ma odhan isagoo gaalada ugaga cadhaysiiyo saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam cidda ka cadhonaysa inay gaalo oo colaadda iyo nacaybka u qabtaa ayuu allah inoo sheegay man qaada asaxaabata kafar ruuxa saxaabada naca oo saxaabada u cadhoodaa waa gaaloobaya waayo waxay abubakar iyo cumar iyo cusmaan ugu cadhoonayaane ku nacayaan waa maxay waxay ku nacayaan waa wanaaggoodii wanaaggoodii wey waxay markaa sallaansadaan oo ay ka dhigtaan markaa waxaweeye inay u sibir saarayaan dhaleecayntaay dhaleecaynayaan inay yidhaahdaan mas-uuliyaddii uu xaqa lahaa caliy bnu abi aalib bay ka qaadeen ya waxaa la odhanayaa caliy bnu abi aalib mas-uuliyadda markaa gaar uma lahayn iyagu waxay leeyihiin markaa nebigaa u dardaarmay in mas-uuliyadda isaga loo dhiibo waxaa la odhanayaa taasi waa waxaan jirin nebigu uma dardaarmin calayhi salaatu wasalaam wax markaa daliiloo loo hayaana ma jiro hadday jiri lahayd in nebigu u dardaarmayna waa sheegi lahaa cali mana sheegin ya cali bn abi aalib ma dhaleecayn jirin abubakar iyo cumar iyo cuhmaan ee waa ammaani jiray mid walbana wuxuu u ahaa mid ateecaya oo samciya taaca u samaynaya oo imaam xaqa inuu yahay u qirsan oo taaca ula imanaya ya saasuu ahaa muu odhan marnaba markaa cali arrinka nebigu anigu ii dardaarmay oo waxaan haystaa yacni shahaadada maan haystaa marna ma odhan mid walbana waa la baayactamay hadday abuubakar tahay iyo hadday cumar tahay iyo hadday cuhmaan tahay mid walba baycu la galay mid walbana sabciyo taacu ahay mid walbana waa ammaanayey waxaanu yidhi cidda marka waxaa weeye abuubakar iyo cumar dhaleecaysay wax ka sheegtaa jaladtuhu xadda alfirya waxaan garaacayaa xadka beenta been abuurka xadkiisaan ka jaraya buui cali bna abi aalib waxaa ka tawaaturtay oo si mutawaatira ah uga soo aroortay inuu odhan jiray dadka waxaa ugu khayr badan nebiga marka laga yimaado abubakar waxaa ku xiga cumar duruq fara badan baa lagaga soo weriyey inamadiisa inan ka mida ah weydiiye oo yidhi yaa ugu khayr badan wuxuu yidhi abubakar yaa ku xiga buu yidhi wuxuu yidhi cumar markaasaan waxaan is buu yidhi haddana wuxuu odhan doonaa cusmaan baa ku xiga dabeedna markaasaan waxaan ku yidhi dabeedna adaa ku xiga soo maaha markaasi u hal ana ilaa rajul min almuslimiin anigu miyaan ahay nin muslimiinta ka mida mooye ma wax kalan ahay nabigu calayhi salaatu wasalaam mar buu wuxuu yidhi kaalaya isagoo sakaraadaya ayuu wuxuu yidhi kaalaya aan kitaab idiin qoro sidaan isu khilaafina kaalaya aan kitaab idiin qoro warqad si aydaan isu khilaafin nebiguna sakaraadkii buu ka sugan yahay cumar baa yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam xaaladdan waa dhibban yahay oo yani marka xaaladdan waa xanuunsanayaa marka waxba yaynaan dhibin kitaabka ilahay baa inagu filan kitaabkii warqaddii ha la keeniyo aan la keenin baa la ysku yara qabtay cumarna waxay ka ahayd tudaale uu nebiga u tudhaayo markuu arkay xaaladdu ku sugan yahay markaasuu yidhi iga baxa qolada shiicadu waxay leeyihiin kitaabka uu qori lahaabaa wuxuu yahay caliyu bnu abi aalib baa laguma qabsan karo ya dee ka yidhahdeen daliil umay keenin bal ee qariinadu waxay sheegaysaa sidaa lidkeeda waayo xadiidka saxiixaynka waxaa ku soo arooray marka uu nebigu yidhi iga baxa oo dadkii sii baxayeen inuu yidhi aba allaahu waalmuslimuuna ilaa abaa bakrin allaah iyo muslimiintuba waa diideen abubakar mooyaane cid kale aba allaahu waalmuslimuuna ilaa abaa bakrin marka cidda la qori lahaa inay abubakar tahay xadiiska laftiisaa qariinadu ku sugan tahay waayo markan dadku baxayeen waa kan yidhi aba allaahu waalmuslimuuna ilaa abaa bakrin allah iyo muslimiintuba cid kaleba waa diideen abubakar mooyaane tilmaamo badan oo kaleo ku sugan in abubakar mas-uuliyadda qaban doono waa soo aroortay sida waxa weeye markaa islaam baa nebigu wax u ballanqaaday inuu siin doono markaase waxay tii yaa rasuul allahi haddaan ku waayo maxaan yeelaa yacni haddaad adaan isiin iga dhimatay ujeeddaa wuxuu in lam tajidiinii fatii abaa bakrin haddaad ii weydo abubakar u tag haddaad i weydo abubakar u tag xadiisku saxiixu ku sugan yahy ya saxiixu ku sugan yahy xadiiskii riyada aynu sheegaynay yacni in marka hore abubakar jiidayo mar labaadka yani wadaanta markiisa marka cumar oo saas si leeg ya xadiis kale waxaa ku soo aroortay in nabiga calayhi salaatu wasalaam oo meel beera ku jira oo ceel ku yaallo oo ceelkii addimada ku laalaadiyey oo halkaa ku fadhiya ayaa waxaa soo markaa garaacay beerta albaabkeedii abubakar markaase abubakar baa doonaya inuu soo galo u idma buu yidhi yaa jannana ugu bashaareeyey mar labaadkii cumar sidii si leeg mar saddexaadkii cumaan markaasaa la yidhi u idma inuu soo galo ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam jannana ugu bushaareeye calaa balwa tusiibuhu iyadoo lala qabo dhibaato haleeli doonta iyo musiibe haleeli doonta lala qabo sidii markaa khulafadu mas-uuliyadda u kala qabteen ee ugu kala horreeyeen ayay u soo kala horraan galeen mid walbana jannadu ugu bushaareeyey cusmaan wuxuu ugu daray musiiba inay haleeli doonto musiibadana waxaa loo jeedaa dadkii ku kacay ee ahlu fitanka ahaa ee khawaarijta ahaa ee dabeedna markii dambena dilay ya ee markii dambena dilay calaa kulli xaal fadaaisha saxaabadaas waxa weeye aad iyo aad bay u badan tahay waxay doonaan inay kaga jawaabaan oo yidhaahdaan jannada loogu bushaareeye waxaa loo jeedaa haddii aad dariiqaa ku sugnaataan oo sidaa ku sugnaataan oo ku dhimataan baad janno geli doontaan waxaa la odhanayaa shardi kuma jiro shayga uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam si go'an buu u sheegay ma odhan shardi kuma xidhin hadday saas iyo saasi dhacdaa janno geli doontaan ma odhan ee wuxuu ihi abubakrin fi ljanna wa cumaru filjanna wa cusmaanu fi ljanna wa caliyun fi ljanna cidda uu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhaahdo jannay gelaysaana waxaa laga tilmaamayaa khaatimadiisu inay wanaagsanaanayso khayr iyo wanaag uu ku dhimanayo jannada uu ku dambaynayo waa arrin haybi a ah weeye warkaasi wax haybiyaa ah laga warramayaa hayb ahoo qarsoon marka qaybka laga warramayana dee allah baa u waxyooday waxyi ilaahay weeye allah baa markaa u sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam inay jannada gelayaan nbigaasanimarka allah baa u sheegay waxyi ilaahay weeye marka ciddii dhaleecaynaysaa waxa weeye diindarradooday sheegaysaa marka waxa weeye yacni xagga cilmiga iyo xagga diinka iyo xagga taqwada iyo khaatimada mid walba waxay ahaayeen qaar wanaagsan yani ilaah iyo rasuulkiisa ammaanay yani marka waxa weye uga markhaati kacay janno oo rasuulku waa ka axaadiista ku sheegay inuu janno gelayaan yani markaa tilmaamay marka cidda dhaleecaynaysa iyagaa dhaleecaysan halkaah inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk